bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wla tujaamicu اlidaafaةu tanwiina wla nuuna taaliyata lilcraabi muطlqa wla al ila fi naxwi addaariba zaydi ilى aakhirih waxaan ku dhex jirnay idaafadii marka min axkaami alidaafa waxaa ka mid e waxyaale idaafada ay diidayso markaasuu ihi walaa tujaamicu alidaafatu idaafadii lama kulanto tanwiinan tanwiin iyo idaafa ma kulmaan bimacnaa isimkii oo munawan ah haddana lama idaafayn karo laabudda min axadihimaa ima an yunawana falaa takunu hunaaka idaafa wa ima an yudaafa fayuxdaf minhu atanwiin sababtana waxa weeyaan sida uu shaarixana dhihi doono idaafada waa naqsi tanwiinkana waxa weeyaan waa tamkiin oo macnaha isimkii kaamilnimadiisa ay tusinaysaa marka isimkii mar kaligees ma noqon karo mid kaamila oo naaqis ah. marka walaa tujaamicu lidaafatu tanwiinan walaa nuunana lama kulanto nuuntoo taaliyatan lilcaraabi icraabta raacsan mutlaqan yacni fi jamiici alaxwaal marka mutlaqanta labadaba waa u taala walaa tujaamicu alidaafatu tanwiinan mutlaqan wanaa nuunan taaliyatan lilicraab nuunta mucrab ma aha laakiin xarafka licraabay ka dambaysaa liannahu nuuntaas mar badan markaan icraabi jirnay ninkii aada ula socda waxay ahaan jirtay nuunta muthanada iyo nuunta jamcu mudakar saalim ku jirta nuuntaas aslan shaqada ay qabanaysaa waxay ahayd annahaa ciwadun can itanwiini fi lismi mufrad baan dhihi jirnay maadaama ay tanwiinti ciwad ka tahay ciladii tanwiintii loo gooya ayadana loo goynaya lianna shay laa yakuunu kaamilan wa naaqisan fi aanin waaxid walaa alna lama kulanto ilaa fi naxwi addaariba zaydin idaafo iyo isim al ay ku kulantana ma kulmi karaan bimacnaa idaa aradnaa an nudiifa alisma ilaa maa bacdahu falaa budda an nujaridahu min al sidaas weeyaan sababta loo yeelana waxay tahay idaafada tacriifuu ka helaa isimka dambo waxyaalaha idaafada laga hela tacriifay ka mid tahay alna waa tacriif marka isim keligiis laa tajtamicu fiihi adawaat tacriif aw ithnaani min adawaati تعريف isim kali kulmo kulmi karto mathalan haddaad tiraahda algulaamu macrifo waay haddaad idaafaysadood ghulaamu zaydin aad tiraha ghulaamki zaydkii loo idaafay ku macrifoobay marka al in lagu baaq yeelo asagoo macrifo eh haddana isim macrifa loosii idaafeeya yakuunu mucarafan min jihatayn wa hada ayda laa yaslux ilaa fi naxwi addaariba zaydin wa daaribu oo hadda fiiri addaariba al ku jirto haddana zayd oo ayaa loo idaafeeyey halkaas xaalaa la yahay ayaa la ogol yahay markaasaa la isweydiinaa waxaa laleeyahay addaaribaa zaydin asha ku jirto maxaa loo ogolaaday markaasaa le liannahaa laysat adaata tacriif asha hadday gasho wasfi mudaaf ilaa macmuulihi ah alwasfu almudaaf ilaa macmuulihi laa yaktasib minhu tacriifan daaribkaas oo zaydka loo idaafeeyey macrifo kama qaadanay liannahu waataan hore u soo niriy idaafadan waxaa weeyaan idaafatun lafdiya oo macno ma faa'iideyso macnawi ma aha takhsiisna ma faa'iideyso keli a waxay faa'iideysaa anaha takfiif fi lafdi oo addaaribaani zaydan intii la dhihi lahaa waxaa ka sahlan addaaribaa zaydin alwasfu ida udiifa ilaa macmuulihi falaa yaktasib minhu tacriifan walaa takhsiisan maadaama aysan macrifo ka kasbanaynin ina al la geliyo marka dhib ma laha ashi waa la ogolyahay marka addaaribaa zaydin addaaribu zaydin addaaribu rajuli addaaribu ra'si ljaani wاlrajulu addaaribu ghulaamih alxamdu lilah shan mas'alo waayo marka hore waxa weeyaan isimkii faacil oo muhanaha ahaa oo wasfiga ahaa oo la idaafay addaaribaa zaydin oo isagoo wasfiga oo muhana a addaaribu zaydinna waa jamaciisi addaaribu rajuli waxa weeyaan mudaafkina albaa ku jirto mudaafu ilahigana albaa ku jirto waana isla mufrad labadoodii waa la ogolyahay addaaribu ra'si اljaani ana alأwal fiihi اlalif walaam wa huwa wasfu wa udiifa ilaa ismin wa huwa ra'su laysa fiihi alif walaam huma udiifa الra'su ilaa mudaafin huma udiifa alra'su ilaa maa fiihi lalif wallaam isimka hore inuu alwato oo mudaafu ileyga noqonaya hadduusan wadanina midka loo idaafayna inuu wato oo aljaani ah wadaaribu warajulu addaaribu ghulaamihi fiiri addaaribu albay wadataa waa mudaafki ghulaamka waxaa loo idaafay isim al aan wadano ghulaam ah isimkii ghulaamka ahay waxaa loo idaafay damiir laakiin damiirkaasa waxa uu laabana mid alif iyo laam wato oo arajulka ah hore ah shantaas masalo yaa laga ogol yahay in mudaafka hore al ay ku jirto intii kasoo hartay mudaaf waa in al laga gooyaa marka waa min axkaami alidaafa musanifkan noo faahfaahin doono iclam wuxuu waxaad ogaataa buuri ana alidaafata laa tajmacu maca tanwiin laa tajtamicu maca tanwiin tanwiin lama kulanto walaa maca nuuni nuunna lama kulanto ataaliyati licraabi icraabta raacaysa xaraf oo isimka lagu icraabay ka dambaysa walaa maca alif walaam alif iyo laamna lama kulanto taquulu waxaad leedahay jaaanii ghulaamunaa yaa ii yimid yaa hadaa midkaanow fa tunawinu ghulaamkii waa tanwiininaysaa wa idaa adafta ghulaamka haddaad idaafaysato qul waxaad leedahay jaaanii waxaa yimid ghulaamu zaydin fataxdifu tanwiina baad ka goynaysaa wadalika liannahu yadulu tanwiintii wuxuu tusinaya calaa kamaali lismi waalidaafatuna tadulu calaa nuqsaanihi maxaa idaafada nuqsaan u tusi liannahu isimkii hore iskuma filna wuxuu u baahday maa bacdahu marka baahidaas waa naqsi walaa yakuunu shay-u ma noqdo kaamilan naaqisan shaygii lama dhihi karayo mar keligiis waana kaamil waana naaqis tanaaqud waay wa taquulu waxaad leedahay jaa-anii muslimaani wa muslimuuna yaad leedahay oo nuuntaasaa ku jirto fa idaa adafta haddaad labadooda idaafaysato adaftahumaa qulta waxaad leedahay muslimaaka muslimuuka jaa-anii muslimaaka fa taxdifu nuuna baad xadfaysaa qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu uri wlmuqiimi asalaati fiiri walmuqiimi asalaati walmuqiimiina asalaata yay ahaan lahayd haddii idaafada laga gooyo nuunteedaa loo soo celi lahay marka walmuqiimiina iyadoo ahayd yaa salaati loo idaafeey markaasaa nuuntii la gooyey walmuqiimi asalaati baa layihi markaas waxaa lamid inakum ladaa'iqu lcadaabi inakum adinka ladaa'iqu lcadaabi cadaabka kuwa dhami doona baa tihin ladaa'iquuna yay ahaan lahayd haddaa idaafada laga gooyo waxaa lamid ah eh, inaa mursilu naaqati inaa mursilu naaqati mursilu jamcu mudakar saalim waa mursiluuna yay ahaan lahayd nuuntii baa laga gooye waal aslu waxay ahayd almuqiimiina addaa'iquuna wmursaluun mursiluuna saasay ahayd waalcilatu fii xadfi nuun nuunta cilada loo xadfay hiya alcilatu fii xadfi tanwiin oo labadoodii waxaa iskugu mid yihiin tanwiintana isimka waxay ku tusinaysaa calaa kamaalihi nuunta oo tanwiinta bedelka elan calaa kamaalihi saasay ku tusinay likownihaa tanwiinta ahaashadeeda waa qaa'imatan mid istaagan ay tahay maqaama tanwiin wa inamaa qayadtu nuuna nuunta waxaan ku qeyday bikownihaa ahaanshadeedoo taaliyatan lilicraabi icraabta inay raacsan tahay ixtiraazan waxaan ka dhowrsaday min nuunay almufradi wa jamci taksiir mufradka nuuntiisa iyo jamcu taksiir yaan ka dhowrsaday oo wakadaalika ka nuunay wakadaalika ka nuunay ma ah ka nuunay in la yidhaahdo ayb ixtiraaza min nuunay almufradi wa jamc tagsiirka nuunay xiinin io wa shayaatiin oo kale nuuntoodan ka dhowrsaday fa inahumaa labadaas nuun matluwaani bilicraabi icraabtaa la raacsiiyey laa taaliyaani ma aha fa inahumaa matluwaani bilicraabi laa taaliyaani lahu ayib fiiri marka taquulu waxaad leedahay haadaa xiinun yaa fataa wa haaulaai shayaaiinu yaa fataa marka xiinun khabaru mubtada marfuuc calaamata rafci dama daahira nuunta naftigeeda waxa saarna icraab ah bkhilaaf jamc mudakari saalim markii hore waxaa laleeyahy muslimuu muslimuuna marfuucu calaamatu rafci lwaaw niyaabatan can dama wnuunu ciwadu can tanwiini fi ismi mufrad marka fiiri nuuntaas craabta kuma jirto oo jamcu dikrsalim taniyada ku jirto laakiin waxay raacsan tahay xarafkii kelimada lagu craabay bay ayda ka dambeysaa tanna waxa weya craabta ayda u dul yahay oo waxaad leedahay xiinun khabaru mubtada marfuuc wa calaamatu rafci dama daahira cala nuun nuunta naftigeeda craabta waxa saaran waay shayaaiinun waa lamid fatajidu icraabahumaa waxaad helaysaa bidamatin lagu icraabo waaqicatin dhacdo bacda nuuni fa idaa adafta haddaad idaafaysid qulta waxaad leedahay aatiika waxaan kuu imaanayaa xiina tuluuci shamsi fiiri iyadoo xiinadii idaafaysa nuunti lagama goynin sidii nuuntii tahniyada iyo jamaca loo goynay looma goynin marka aatiika ficlun wa faacilun mafcuulu bihi xiina darfu زمان منصوب وcلاamة نصب فتحة ظاaهرة على النuun حيiنa مضاaفة نوع مضاaف إليه waa kaas marka nuuntii lama goyni leesh لأnه nuunta nuuntii wax lagu craabay waay nuun wax raab lg nuun xarف wax lagu craabi raacsan ma ah lakin hiy الmcربة بنفسiha و haaؤuلاaءi شhayaaطين الإنسi baad leedahay بإhباaت الnuuni فيihima liannahaa nuuntan matluwatu bilicraabi icraabta la raacsi oo ayadaa icraaban laa taaliyata lahu wa ama alalifu wallaamu fa inaka taquulu waxaad leedahay jaaa algulaamu yaad leedahay algulaamu waa faacil fa idaa adafta haddaad idaafayso qulta waxaad leedahay jaaa ghulaamu zaydin aad leedahay ashii ku jirto ghulaamkii waa la goy wdalika lana alif walaam litacriif walidaafatana litacriif falow qulta haddaad dhihi lahayd algulaamu zaydin jamacta cala lismi waxaad ku jamci lahayd tacriifayni wadalika laa yajuus isimki inuu laba jiha macrifa ka noqdo ma la ogolo ima inaad alif ilaa macrifu ku noqdo walaa yudaaf limaa bacdahu wa ima an tuxdaf yudaafu ilaa macrifati fayaktasibu lmudaaf min almudaaf ileyh tacriifa wa yustathnaa waxaa laga soo reebaa min masalati alif wallaam an yakuuna almudaafu sifatan walmudaafu ileyh macmuula litilka asifa haddii uu mudaafki noqdo sifo mudaafu ileyhgina ou noqdo macmuul waa laga soo reebaa oo labadaas inay kulmaan waa la ogolyahay markaasuu uri wa fi lmas'alati waaxidun waxaa ku sugan masaladaas hal oo min khamsati umuurin umuur shan a midkood tudkaru la sheegi doono fa xiina idin markaas yajuusu waxaa bannaan an yujmaca in la kulmiyo bayna alalifi waallaami min jiha iyo waidaafa in la kulmiyaa bannaan alif iyo laam iyo idaafa inay kulmaan yaa banaan laakiin maxaa asaas u ah an yakuuna almudaafu sifatan wاlmudaafu ilayhi macmuula litilka sifa axaduhaa an yakuuna almudaafu muhanan naxwu addaariba zaydin zayd labadii garaacay fiiriha haadaani labadan addaaribaa zaydin zayd labadii garaacaysi waay hadda daariba inay isim faacil tahay waa muuqataa daraba huwa daaribun daarib waa isim faacil kow zayd baa loo idaafay zaydkaasna macmuul buu u yahay mudaaf ulehigaba ha ahaadee laakiin macnihii ka dhadhanso adaaribaa zaydin zayd kuwa garaacay zayd waa la garaacay man aladii daraba haadaani marka daaribaani waa caamil zaydkina macmuul waay waa midkii la garaacay oo waqa calayhi ficlu lfaacili saasay horta ku noqday marka waxaa weeyaan waxay loogu ogolaaday lianna adaarib aladii huwa alwasfu laa yaktasibu tacriifan min almudaaf ilayh maadaama kan hore midka dambe uusan ku macrifoobeynin isimkii marka kama aanan qaadanin laba jiha kama aanan tacrifaynin oo marka addaaribaa albay ku macrifaysan tahay zaydkaaska macrifa kuma ayna qaadanin lianna idaafatahu idaafa lafdiya horyaan usoo sharaxnay athaani midka labaad an yakuuna almudaafu jamca mudakarin saaliman saalimanta jamcay sifo u tahay jamca mudakarin mudakarka jamciisa inay tahay jamcoo saaliman nabadgalsan naxو qowlika aلdaaribu زaydin waa isla meeshile waa daaribaa zaydin daaribu zaydin aلthaalitثu mida saddexaad oo la ogol yahay alif iyo laam inay kulmaan an yakuuna mudaafu ilayhi mudaafu ilayhi inuu noqdo waa biاlalif wاlaam mudaafkana albuu wataa mudaafu ilayhigana albuu wataa naxu adaaribu naxu addaaribu الrajuli fiiri hadda an yakuuna almudaafu sifatan walmudaafu iley macmuulan waa kuwada jirtaa addaaribu rajulu haddaa tiraahda rajulkii midkii garaacay bay noqonaysaa marka addaaribu albaa ku jirto waa wasfi alrajulna macmuulkiisi waa yahay marka kan hore muxuu kaga duwan yahay kuwa hore waxa waxaa haddii uu mudaafka wasfi noqdo ama muthana maya hadduu muthano noqdo ama jamac uu noqdo mudaaf ileyh alhawata am yuusan wadan looma fiirinaya al naftigeedaasaa saamaxaysa tahniyada haduuba ku jiro laakiin adaaribu rajuli waa waa mufrad marka mufrad haddii uu yahay waa inuu ku jiraa midka mudaaf ileyh al inay wadato mudaaf ileyh inuu al wato adaaribu rajuli haddii addaariba ay ahaan lahayd ama addaaribuu rajulin waa la dhihi kari lahay looma baahnaan lahayn al in la geliyo oo kownu lmudaafi muhanan aw majmuucan yujiizu lahu an yudaafa walow ilaa ismin mufradin laa alifa fiih laakiin mufrad hadduu noqdo wasfiga mudaafuleegiisa al inuu wata waay araabicu midka afaraad an yakuuna almudaafu ilayhi mudaaf ileyhi inuu noqdo waayo mudaafan mid loo idaafeey ilaa maa fiihi alif walaam mudaaf ileyhi alma wato laakin waxaa loo idaafay mid alif iyo laam wato naxwu qowlika addaaribu ra'si rajuli haadaa midkan addaaribu midka gara addaaribu ra'si rajuli rajulka madaxiisa midka garaacaya fiiri markan addaaribu waa mufrad midka loo idaafiyo rasiga al ma wato laakiin waxaa al wato rasiga midka loo sii idaafiyo rajulkii ah waa banaan tahay marka in almudaafka hore la geliyo alkhaamisu midka shanaad an yakuuna almudaafu ilayhi mudaafu ilayhi inuu noqdo waayo mudaafan mid loo idaafeey ilaa damiirin loo idaafeey damiirkoo caa-idin laabanayo ilaa maa fiihi alif wallaam alif iyo laam isim ay ku jirto damiir u laabanay in mudaafkii ilayhi loosii idaafay naxu marartu waxaan maray birajuli baan maray addaaribi gulaamihi wiilkiisa garaacay fiiri hadeertaan addaaribiday weeyaan waa mufrad albay wadataa gulaamkii oo mudaaf ileyhi alma laakiin gulaamkii waxaa loo idaafay damiir oo ghulaamihidaas damiirkaasa ah wuxu uu laabanayaa mid alif iyo laam wato ka horeeya asigoo arajulki ah asna masmuuxu waay shantaas mas'ala laga arkaa mudaafkii in loo ogolaado inay alif iyo laam ku jirto asaasanna waxay hoos imaanaysaa an yakuuna almudaafu wasfan wa an yakuuna almudaafu ileyh macmuulan lidalika alwasfi qaacidadaas kow ay ka tahay marka asigaa faracyaal kale leh intaas waxa weeyaan waa la ogol yahay ayib marka masaa masaaishaa sideeda unbaa lagu xifdiyaa waxaa laga yaabaa ninka mubtadi ah markuu yahay inaysan sidii la rabay ugu dhadhamaynin laakiin waa masaa'il maxfuuda ah wax haddayba kooban yihiin dhib malaa sidoodaa loogu xifdiyaa qaacidada asaaskeene inuu modka mudaafka ah wasfi ou noqdo mudaafu ilayhigana macmuul oo u yahay hadda haddaa tiraa marartu birajuli addaaribi ghulaamihi wiilkiisa garaacay wiilki waa ghulaamki waa mudaafu ileyhi maca dalika macmuul wa waa midka la garaacay wa kaasaa la yidhaahda baab yacmalu camala ficlii sabcat ismu lfaacili ka hayhaata wa sahwa wey bimacnaa bacuda waskut wa acjabu intana musanifku wuxuu ka galayaa baab la yidhaahdo eh, alabwaab aw alasmaa alatii tacmalu camala alficli ayadana waa dhib badan tahay waxay u dhib badan tahay wuquuceedana ma badno eh, sida ficilka markuu camalfalaa uu dhadhamayana uma dhadhamayso noocmina waxay u baahan tahay tafkiir ayadii idraageedane al asmaa alatii tacmal camal alficli sida la rabo looma garan karo ilaa inaad sarfiga aad wax ka fahamtid mooye liannahu kan waa isim faacilkan waa masdarkan waa isim mafcuul in lagu yiraahdo eh, waxay u baahan tahay masdarkii eh, siduu yahay isimka faacil muxuu kaga duwan yahay isimka faacil ism mafcuul muxuu kaga duwan yahay idraakiisa xaqiiqiga ah waxa weeyaan sarfiga inta ma laga hadlaya ayaga xaqiiqadooda laakiin camalkooda unbaa laga hadlaya marka musanifka wuxuu yidhi yacmalu waxaa camal falayo camala ficlihi ficilka camalkiisa sabcatun todoba isim marka meesha waxaa ka fahmaysaa midka lagu yaqaano camal inuu sameeyo inay asmaada inaysan ahayn afcaal ay tahay al aslu fi lcamali al afcaal xuruufta iyo asmaada waa lagaga owleysan yahay ayib marka asmaadana maxay noqotaa macmuul haddaad tiraa daraba zaydun caliyan faacilkaas iyo mafcuulka labadaba macmuul bay u yihiin darabay oo ficilkay macmuul u yihiin marka daraba waa caamil labadan faacilka iyo mafcuulka labadaba macmuul waa ficilkaana gotay faacilka ficilkaana mafcuulka kor dhigtay oo marka zaydun faacil marfuuc bidaraba wa caliyan mafcuulu bihi mansuubu bidaraba saasay noqonaysa marka al alaslu fi lacmaal fi lcamali alafcaal markaasaa waxaa lagu leeyahay todoba isim keligood isimkaasoo maraayiinka ah toddoba ka mid ah yaa waxaa laga yaabaa inay camal falaan camalkii ficilka ahayd markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wadaalika ka hayhaata wa sah wa wey weeyaan oo bimacnaa bacuda ah hayhaata macnaheeda waxa waay bacuda hayhaata waa fogaaday wa sah macnaheedana uskutu waay wa acjabu weyna macnaheeda acjabu waay waxay ahayd inuu musanifka midbagoonigeed inuu kahey heyhaata oo bimacnaa bacuda wa sax bimacnaa uskut wa wey bimacnaa acjabu inuu yidhaahdo ayagii ayagiibuu markaa intuu soo aruuriyey markaasuu haddana tafsiirkoodii gadaal ka raaciyo jumlatan marka baabka hadda uu ka bilaabay waxaa la yidhaahdaa asmaau alafcaal fiiri magacaad u qallafsan waay mar haddaa fiirisid waxa weeyaan ficilki iyay u hay-a dhow yihiin oo sax haddaad tidhaahdid waxa waay ficilaad u malaysaa aa lagu leeyahay waxaan ma aha ficil ma aha laakiin waa asmaa naabat can alafcaali wa camilat camalaha macnihii ficilkii baa yeeshatay laakiin isim weeyaan ayb inay isim tahayna min akbari calaamaatiha annahaa qaabila litanwiin hadda sax oo kala sahin yaa la dhihi kara min calaamaati lismi maxaa ka mid ahayd atanwiin maadaama atanwiinu yadkhulu calaa bacdi asmaa'i alafcaali dala dalika calaa annahaa asmaa walaysat biafcaal maxaa afcaal loogu nisbeeyo loo leeyahay asmaau lafcaal bimacnaa waxay ka dhigan tahay alasmaa alatii tanuubu can اlafcaali fatacmalu camalahaa asmaa afcaal waxaa loo yihi saas waa marka haddii sah lagu yidhaahdo sahda waxay ku tusinaysaa uskut uskutaasaa ficil ah marka hiya tanuubu can dalaalati macnaa uskut yay sah ka naaib tahay marka asmaa lafcaal waxaa weeyaan bimacnaa ficil amarna way ku timaadaa oo sida aamiin iyo sax iyo wixii lamid ah weeyaan bimacnaa ficil maadina way ku timaadaa heyhaata iyo shataana iyo wixii lahal ah ficil mudaaric macnihiisana way ku timaadaa sida wey hadirta meesha noogu qoran saddexdaasay u kala baxaan laakiin waxaa ku badan inay bimacnaa ficil amar ku timaado yaa badan walidaalika ibnu maalik wuxuu uri wamaa bimacna afcal ka aamina kahur wa gayruhu ka wey wahayhaata nasur buuri wixii bimacnaa aamiin wixii macnihiisu ku yimaado ficil amar ahaan ku tusiyo iyo asmaau lafcaal waa badan yihiin inay maadi iyo mudaaric macnihiisa ay ku timaadana waa yaryahay marka taas weeyaan hadda musanifki intiiba waa iyadou noogu dan leeyahay hayhaata oo bimacna almaadi ah wasaha oo bimacna alamr ah iyo wey oo bimacnaa mudaaric ah alxamdu lilah markaasuu musanifku wuxuu iri walaa yuxdafu marka ficilka waxyaalaha isimka ficil ou kaga duwan yahay laa yajuusu ibqaau macmuulaati asmaaءi alafcaal wa xadfuha ayadoo la gooyo macmuulkeeda lama baaqi karo iyada lama goyn karo walaa yuxdafu asmaau lafcaalkii lama gooyo ama walaa yuxdafu ismulficliga lama gooyo walaa yataakharu can macmuulihi macmuulkiisana kadib mari maayo wa kataba allahu wa kitaab allaahi calaykumne mutaawalun waay fiiri kitaab allaahi calaykum dad baa waxay ku doodeen macnaheeda inay tahay calaykum kitaab allaahi oo calaykumkaas ismulficil ou yahay oo kitaabkiina uu macmuulkiisiyo hormaray ou yahay markaasuu uri musanifka waa la awilayaa oo kitaaballahidaas waa macmuul lificlin maxduuf oo kataba allaahu calaykum kitaaban iyay macmuul u tahay kataba meesha ka maqan calaykumna ismu ficil ma ahna waa jaar iyo majruur sidaas yuu hadda musanifka u wataa markuu kuleeyahy waa mutaawil ayib eh, taa waxaad ka garanaysaa min khasaa'isi asmaa alafcaal waxa weeyaan mid murtajal ay manquulay u kala baxda wax ismulficli keligeed weligood loo isticmaalo wax kale aan loo isticmaalin iyo wax markii hore wax kale loo isticmaali jiray laakiin ismulficil loo soo wareeji karo oo calaykumaa kamid hadda hadda aan ku ira calayka caliyan cali laazim calayka oo jaar iyo majruur aheeda isim faacic laga dhigay duunaka oo darf aan ku leehay duunaka caliyan cali macnaha macnaha raadka raadka u saar ilayka cannii aan ku leeyahay bimacnaa ibtacid ilayka jaar iyo majruur ahayd laakiin isim ficla hadda loo soo bedelay laakiin hadda sah iyo mah iyo wey iyo heyhaata iyo kuwaas waxa waxaw asmaau lafcaal lam yasbiq isticmaaluha fi shayin aakhar ismu lficilnimada waxaan ahayn weligeed looma isticmaalin walaa yubrazu damiiruhu damiirkiisana lama muujiyo ficilka amar waxay kaga duwan tahay waay hadda haddii la yidhaahdo sah macnaha oo bimacnaa uswada ficil amar ismu ficil amar walfaacilu damiir mustatir wujuuban taqdiiruhu anta baa lagu leeyahy laakiin ficilka amar fiiri hadda quumaa haddaan idhaahdo quumaa istaaga quumaa ficil amr mabni calaa xadfi nuun wlwaaw wlalifu faacil marka damiirki fiiri waa baaris laakiin isimku mficil damiirkiisa lama muujin karo oos oo lama dhahayo sahiya lama dhahayo oo damiirkiisa waa inuu weligiis mustatir noqda laa yuthana walaa yujmac wayujzamu yujzamu lmudaaricu mudaaricina waa la jazmiyaa fi jawaabi talabiyi midka talabka faa jawaabkiisa oo minhu min ismi lficli ka mid ah hadduu ismulficliga midkiisa dalabka ku tusinaya hadduu noqdo wixii jawaab u noqdo waa la jasminaa sida ficilka amar jawaabtiisa loo jasmi jiray oo kale naxwu qowlika ama qowli shaaciri makaanaki tuxmadii aw tastariixi uri makaanaki macnaha makaankaadi laazim tuxmadii lagu mahadiye aw tastariixi ama raaxaysatide makaanaki ism ficil amar yaa laleeyahay wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anti tuxmadii ficlu mudaaricu majzuumu bijawaabi اlamri wa calaamatu jasmi xadfu nuun walyaau faacil tuxmadiina yay ahayd oo min amhilati اlkhamsa marka maxay noqotay makaanaki tuxmadii aw tastariixi sidii haddii la dhihi lahay ilzamii tuxmadi aw tastariixi sidii loo dhila qul tacaalow atlu oo kale sidii ficil amar hadduu hormaro ficilka mudaaric haddayna faa-u sabibi la xiriirsanin yujzamu kana calaa annahu jawaabu lamri yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha waquluu qowla sadiida yuslix fiiri itaqu llaha ficilkaas dalabka ah hormaray jawaabtiisi yuslix waa la jasmiyey maadaama saqatat ilfaau minhu wahaakada ficilka amar iyo ismkulficli meelahay iska leeyihiin ay kamid tahay ayib markaasuu musanifku wuxuu iri walaa yunsabu waxba laguma nasbiyo ayib macnaha waxa weeyaan haddii ficilkii amar bedelkiisa ismulficli u yimaado oo jawaabtiisii fa la geliyo laguma nasbi karo hadda fiiri haddii aan idhaahdo inzil fanuxadithaka waxaan soo dhaafnay faa-u sababiya iyo waaw lmaciya hadday bacda dalab ay dhacaan ficilka ka dambe waa la nasbinaa baan soo niri ayib ayadoo sidaas ah haddii booskii ficilkii amar ismulficli isu bedelo oo inzil oo kale nazaali ismulficli la keeno lama dhihi kara nazaali fa nuxadithaka laakiin maxaa leeyahy nazaali fa nuxadithuka min qaraa'ibihi bay ka mid taho waxaa lagu leeyahay isimka ficil jawaabtiisa hadday fa'di ka dhacda waa la jasmina hadday fa'di soo noqotone sidii ficilka loogu nasbi jiray laguma nasbinaya buu ku leeyahy marka waxa weeyaan haddii ficilka amarna meeluu kala mid yahay isimka ficil oo jawaabtooda waa la isla jasminayaa marka wuxuu ku leeyahay haddii uu ismulficligii telefooni waxba ii wareeriya oo jawaabtii dhan waa iga khaldan khaldantahay ism ficliga iyo ficilka amar ficilkii kadib dhaco mudaarica oo fa'doos u dhaca jawaabtooda waa la isla jasminaa oo marka ismulficli iyo ficilka amar jawaabtooda waa isla mid waxay ku kala duwan yihiin haddii ficil amar ama ismulficl ay hormaraan ficilkii mudaaricoo kadib dhacna fa ou wato ficilka amri waa la nasbi jiray oo waxaa leeya inzil fa nuxadithaka haddii ismulficli bedelkaas ou noqdane lama nasbinayo oo nazaali fa nuxadithuka liannahu waxaan soo shardinay inuu sariix ahaadaan soo shardinay ayib markaasuu wuxuu yili musanifka shaarxiisuu ku cadcadaynayaa eh hada albaabu macquudu lilasmaaءi alatii tacmalu camala afcaaliha wa hiya sabcat axaduha ismu lficli wa huwa calaa halaathati aqsaami hada albaabu macquudun waxaa loo guntay lilasmaa'i alatii asmaadoo tacmalu camala afcaaliha afcaasheedoo kale mida ayada camal falayso wa hiya sabcatun todoba weeyaan axaduhaa ismu lficli wa huwa ismu lficligana calىa ثaلaaثaةi aqsaamin saddex qeybuu u qeybsamaa maa sumiya bihi اlmaadi wax maadi lagu magacaabay asiga magac waaye laakiin wuxuu magac u yahay ficilka macnihiisa tusina magac u yahay ka hayhaata weeyaan oo bimacnaa bacuda hayhaata haddii la yidhaahdo waa isim waxay magac u tahay bacuday magac u tahay fiiri marka macnaha isnimnimada saas waay qaala shaaciru wuxuu yiriyey fahayhaata hayhaata alcaqiiqu waman bihi wahayhaata khilun bilcaqiiqi nuwaasiluhu ayib fahayhaata fog waxaa fog hayhaata waxaa fogaaday hayhaata alcaqiiqu makaanka caqiiq la yidhaahdaa fogaaday iyo waman shaksi bihi bilcaqiiqi ku sugan wahayhaata waxaa fogaaday khilun wadaay oo bilcaqiiqi joogay khilligoo nuwaasiluhu aan xariiri jirnay macno weyn hadda kuma dhex jira beytkan qaalahu jariir macnaha waxa weyaan dhul uu joogi jiray iyou macnaha ka tiiraanaysan yahay inuu ka fogaaday markaasuu le meesha caqiiq la yidhaahdo waa makaan bayna bayna maka wa madiina meeshaas saaxibkii joogi jiray wuxuu makaankaasna waa fogaaday dadkaan isku naqiinayna waa fogaadeen intaas keliya a ah weeyaan wa ficlan dad haddii qof meeshiisa uu ka tago waxa weeyaan eh, waa u hiloobaya marka maxalu shaahidka waxa weeyaan hayhaata alcaqiiqu marka hayhaata ismu ficlin eh, ismu lficli bimacna almaadi mabniyun cala alfatxi alcaqiiqu faaciluhu marfuuc marka faaciluhu qaataa mafcuulna ma wuu qaataa asigane marka maxalu shaahidka waxaa loola jeedaa annahu اlaan asoo bimacna laazim ku yimiday hadda hayhaata alcaqiiqu haddaad tiraahdid waa waa فعل ficil oo laazim ah sidii ficilkaba laazim iyo mutacadi u kala lahaay ismu lficligana sidaasuu yahay wa hayhaata khilun khiluna faacilkiisi waay wahaakada marka waxaa lagu leeyahay waa la wada mid kulligood ayib io wamaa sumiya bihi اlamru bay u qeybsamaa midka labaad midka amarka lagu magacaabay ka sax weeyaan oo bimacnaa uskut ah wa fi lxadiidi waxaa ku sugan idaa qulta lisaaxibika haddaad u tiraahdid walxaal alimaamu yakhtubu imaamkana uu khudba akhrinaya sax hadaad aad u tiraadid faqad laqowta waxa weeyaan laqwi baad la timid kada jaaa fi bacdi turuq ayib yani waxay u daliil tahay eh, qiimaha khudbada ay leedahay dadkii waa lagu waajibiyey inay yimaadaan haddana markay yimaadaan inay ninka khatiibka wuxuu leeyahay ay dhegeystaan marka ninka khatiibka mas-uuliyadda weyni ka saaran nin oo yani shaqadiisii hawshiisii oo dhan laga soo tagsiiyey haddana markuu yimid layiri meel kale kuma mashquulin kartid marka adigana ha moodin marka ka khatiib hadaa tahay waxaad rabto in iska dhihi kartid ummaddaa wax u faa'iideynaya inaad tirahda lagaa raba ayib marka waxa weeyaan wamaa sumiya bihi اlamru ka sax hadda sahdi maxay tahay waa magac yay magac u tahay uskut marka sah markaad tiraahdid hada sah yadulu calaa uskut waskut hiy alatii tadulu cala alamri saas waay ayib marka sah ficil amar meeshii laga dhelahay sah ismu ficil amar mabniyun cala sukuun walfaacilu damiiru mustatir wujuuhan taqdiiru anta midka saddexaad wamaa sumiya bihi lmudaaricu mudaarica wixii lagu magacaabay weeyaan ka wey oo oo bimacnaa acjabu waan yaabaya ah qaala allahu tacaala wey kaannahu laa yuflixu lkaafiruun wey waa yaabe kaannahu waaba asigoo laa yuflixu lkaafiruuna ay guuleysanaynin macnaha waxaa weeyaan ninka wax la yaabo waa ninka asbaabta jaahilka ah wallahu caalimun biاlashyaai qabla xuduuثiha laakiin waxaa weeyaan ficilka ay kufaarta sameynayaan wax lala yaabo weeyaan oo dadka amthaashoodoo kaleo makhluuqaadka ay la yaabaan waayo alla ku abuurtay ku arsuqayo sixa iyo caafimaad habeen iyo maalin ku siinayo inaad ku kufrisid wax lala yaabo weeyaan marka wax lala yaabo waxaa ah inay asbaabtii ku guulaysan lahaayeen ay heliga kari waayoon ilaahay rumeeyaan macnihii waxay ka dhigan tahay ay acjabu waan yaabaya licadami falaaxi alkaafiriina kaafiriinta inay guulaysan waayaan yaan la yaabayaa wa yuqaalu fiihi weydina waxaa la yidhaha waana waa la yidhaahdaa oo ayadana waa iyo wey iyo waahan isku macno waay ayib markaasuu wuxuu iri wa biabi anti wafuuki lashnabu kaanamaa dura calayhi zarnabu marka shaacirku wuxuu leeyahay wa waan yaabaya biabi anti aabbahay baan kuugu furtee biabii aan kugu furtee anti io wafuuki l ashnabu iyo afkaada macnaha waxa weeyaan ashnab waa yacni ilkaha aada u iftiimayo afkaada quraxsan ama ilkahaada quraxsan weeyaan wafuuki afkaada al ashnabu ee cad ee nadiifsan kaanamaa dura waaba asigoo lagu daadiyay calayhi cala alfami azarnabu in lagu daadiyaad moodaa buuri nabaad oo ay raaixadiisa ay carfayso yaa la yidhaahda yacni af la barfuumiyaad moodaa buu ku leeyahy afkaaga marka wuxuu u jeedaa adiga calaa muhim ninkan waxaa weeyaan gabadhan afkeedii uu la yaabsan yahay marka waa waan yaabaya biabi anti adiga aabbahayaa tahay meeshii uu dhihi lahaa aabbahay baan kuugu furanayaa macnaha waxaa weeye biabi anti wa ummi yaa la yidhaahdaa laakiin hadda icraab ahaan wuxuu ula jeedaa biabi anti adigaa aabbahay ah ee aabbahay aan kuugu furtaa oo kale wafuuki afkaadana al ashnabu mid nadiif ah marka mubtada iyo khabar ka dhig afkaadana mid nadiif ah kaannamaa dura calayhi zarnabu waxaad moodaa waxaa usii raacsan afkaadaas nadiifnimadiisa caraf baa usii raacsan oo waxaad moodaa geedka zarnab la yiraahdo maxaan ku iraahdaa raaixadiisa ay carfayso in lagu shubaad moodaa buu kuleeyahy wawaahanna waa la yihahdaa weyne luqaadku wey bay kamid tahay weyne waa la yihahdaa waana waa la yihahda waahanna waa la yihahdaa qaala shaaciru wuxuu iri waahan lisalma thuma waahan wawaaha yaa layta caynaaha lanaa wafaaha bithamani nurdi bihi abaaha waahan uu yiri yaab waa lisalma gabadhaa salma layidhaahda yaab ay leedahay thuma waahan thuma waahan yaabki yaabkiisi yaa layta caynaaha hadday labadeedu indhood aan lahaan lahayn lana annaga ay noo sugnaan lahaayeen iyo wafaaha afkeeda labadeeda indhood iyo afkeeda haddaan kala wareegi lahayn bithamanin haddaan lahaan lahayn nurdii bihi abaaha maanta dhaqaale haddaan haysan haysanahayn oon aabbaheed uga soo gadanno oon gabadhii mahar uga bixinna buu leeyahy marka waxaa weeyaan wawaahan lisalma thuma waahan waahantiyo haddirtaan oo laleeyahay waxaa weeyaan ismu ficlin mudaaricin saasaa la laleeyahay mabni fiiri ismu ficliga ama maadi ha ahaado ama mudaaric ha ahaado ama amar ha ahaado siga mabni leh waayo oo hadda ma aha ficilkii afcaasha caadiga ahayd maadi iyo mudaaric markii maadi iyo amar markii laga reebo mudaarica mucrab u ahaan jiray kan mudaariciisa xataa mabni waaye oo wey ficil mudaaric mabniyun cala sukuun yaa laleeyahay laakiin ficil mudaaric marfuuc bidam muqadar caliyay manca min duhurihaa athiqa lama dhahay liannahu asmaau lafcaal mabniyaadkay ka mid tahay todobada mabniyaadka sida damaa'irkii wixii horeyaan usoo sheegnay marka ama ha ahaata bimacna almudaaric ama bimacnaa maadi ha noqodo kulligeed waxaa weeyaan waa mucrabaadkii waayo wa min axkaami ismi اlficli waxaa kamid eh annahu laa yataakharu can macmuulihi macmuulkiisa kama dib maro falaa yajuusu ma banaano fii calayka zaydan iyo wixii lahal ah oo bimacnaa ilzam zaydan an yuqaala in la yidhah zaydan calayka oo mafcuulka lasoo hormariy ma banaano calayka ismu ficil amar mabniyun cala alfatxi wاlfaacilu damiir musad wujuuban taqdiiru anta zaydan mafcuuluhu saasaa laleeyahay ayadoo sidaas oo ismu ficliga hormaray oo zaydin macmuul ou dib maray waxa weeyaan waa laysku waafaqsanya laakiin lakalama hormari karo lama dhihi karo zaydan calayka zaydan mafcuul bihi muqadam calayka oo ficilkaasa mutaakhirkaa ku camal falay lama dhihi karo khilaafa lilkasaai kisaai baan khilaafan lilkisaai kisaai ba waa shaykhu madrasati lkuufa waana axad اlquraa fa inahu ajaazahu waa baneeyey muxtajan calayhi asagoo u xujaysanaya biqowlihi tacaala kitaab allahi calaykum oo wuxuu iri kitaab allahi mafcuul bihi muqadam lismi اlficli اlmutaakhiru calaykum caamilkiisi ah zaaciman asoo sheeganaya ana macnaahu inay tahay calaykum kitaab allahi ay ilzamuuh wa cinda albasriyiina ana kitaab allahi masdarun weeyaan waatii muawalkii u ahay maxduufu lcaamili kitaab waa masdar ee mafcuulu bihi ma ah caamilkiisana uu maqan yahay wa calaykumna jaaru wamajruuru waa mutacaliqun bihi masdarka ayuu ku tacaluqa aw bilcaamil almuqadari caamalka lasoo qadari doono wataqdiiruna waxaa waaye kataba allaahu dalika kitaaban calaykum yacni musanifka wuxuu leeyahay eh, hadda haddii la yidhaahdo hala dhadhamiyo midda kisaai baa dhadhanka ku wanaagsan oo macno ahaan laqba ahaan in la yidhaahdo kitaab allahi calaykum inay macnaheedii tahay calaykum kitaab allahi laakiin in hal hal mithaal keli ah qaacidanan lagu buriyo in in takhriij loo raadiyo yaa laysu barbar dhigay marka qoladan waxay leeyihiin lama arkin ismu ficil mutaakhir camila fi maa qablahu ilaa fi mithli hadihi alaaya aayaddan markaynan qaacidada ku birino waxaa nooga wanaagsan annagoo si kale u laqbayno oon idhaahdo kitaab allaahi calaykum yuu ilaahay ilaahay kitaabkiisuu idinku farad yeelay oo kataba allaahu calaykum kitaaban ay macnaheedi tahay ayb wuxuu ku leeyahay wadala calaa dalika almuqadarna waxaa tusii qowluhu tacaala oo ah, xurimat calaykum uu ilaahay yiri لأن التحريم yastalzimu lkitaabata haddii ilaahay baa waxaan idinka xarimay haddii layidhi ilaahay baa idinku farad yeelay macnihi inay tahay waa la ogyahay waa masaladaasi kale waa looga badbaadi karaa oo waxaa la dhihi karaa laa yataakharu ismu lficli can macmuulihi ilaa fi xaalaad naadira in la yidhaahdo waa banaanaan lahayd oo labadii qowlba lagu jamciyo way fiicnaan lahayd wa min axkaamihi waxaa ka mid ah annahu idaa kaana haddii uu yahay ismu ficligii daalan cala alabi dalab mid ku tusiya haddii uu yahay jaaza jasmu lmudaarici mudaarici in la reebaa bannaan fii jawaabihi lagu reebo taquulu waxaad leedahay nazaali soo deg nuxadidka waa kuu sheekaynayna biljasmi la akhriyo taquulu waxaad leedahay nazaali soo deg nazaali ismu ficil waa inzil oo ficilkii amaray ku tusinaysaa fiiri jawaabtiisina waa la jasmiyey liannahu waa ficil mudaaric taqadama calayhi maa dala cala talabi oo nazaaliga ah kamaa taquulu saad dhihi jirtay inzil nuxadidka saad dhihi jirtay waay marka ismul ficliga iyo ficilka amar waxay ka siman yihiin ficilka mudaarico jawaab u dhaca labadooda waa lagu jasminaya wa qaala shaaciru wuxuu uri waquulii kulamaa jashaat wajaashat makaanaki tuxmadii aw tastariixi ayib shaacirka wuxuu uri wa qowlii dheh wa qowlii wa qowlii aniga qowlkeyga kulamaa jashaat markay ay ishingiso oo wajaasat wajaashad ay macnaha ay dhaqdhaqaaqdo aan ku qowlo makaanaki makaankaada laasim tuxmadii waa lagugu mahadinayaa ama u tastariixi ama waad raaxaysanaysaa nin baa wuxuu leeyahay markii aan dagaalka galo aniga caado waxaan u leeyahy daabadayda inaan la hadloon idhaahdo dagaalkii markuu mudaarabadiisa bilaabato inaan idhaahdo meeshaada daabadayda ilaan markii safetya laysku garaacaha dadka oo dagaalamaya faraska adiga aada wadatid wejigaa looga dhufanaa seefta hadii ay saraf haddii ay faraskii ay dhacdo adigana waa kuu dhammaatay macnihii saas weeyaan marka farastii waxa weyaan seefkii indhihi ma sii karto oo inay cararto ama gadaal u laabatay rabtaa marka wuxuu leeyahay kulamaa nahadat yani markuu leeyahay jashaat bimacnaa nahadat waay markay inay inay booda ay doonayso nuhuudka waxaa layihah qofka markuu fadhiga ka istaagana nahada baa la yidhaahdaa markii uu asigoo istaagana meel inuu ku duulo u raba nahadana waa la yidhaahda wajaashadna bimacnaa markii ay eh, haajat markii qofkii macnaha ay gasho ee cabsi ay gasho ee qofkii marka uu macnaha xoolaha hayajaanka waxaa la yihahdaa markay dudayaan yaa hayajaan la yidhaahda yani xoolihii ku degan oo kale markay wax dugaagii wax kusoo baxaan cararitaankaas ay meesha ka cararayaan yaa hayajaan la yidhaahda marka wuxuu leeyahay markay dhinac u boodabo kulamaa jasha aad markay boodo oo wajaashad markaa hadana ay macnaha ay gadoodo yaa waxaan u idhaahdaa caadada laygu yaqaana makaanaki meeshaada ku sugnaaw ee mudaarabada iyo dagaalka ku jir marka laba amar midkood kama maqnaan tuxmadi aw tastariixi inaan dagaalka ku guuleysano oo aad sababki guushi aad sabab u noqotid oo lagugu mahadiyo layidhah wallahi ninkaas iyo farastiisa maasha allah ablow balaa'an xasanan in la yidhaahdo aw tastariixi in lagu dilo oo markaa aad noloshini aad ka raaxaysatid labadaas midkood kama baxsane ee waxaan idhaahda farastayda meesha ha ka dhaqaaqin marka makaanaki oo ismu ficil ah yaa ficilkii mudaarico jawaab u dhacyaa lagu jasmiyo tuxmadiina lama dhihin ee nuunti waa la gooye markaasuu iri musanifka fa famakaanaki fi lasli darfu makaan waay huma nuqila can dalika almacnaa macnahaasaa laga soo guuriyey wa jucila waxaa laga yeelay isman lilficli ficilkiyaa magac loogaga dhigay wa macnaahuna waxawaa uthbutii makaanaki sugnaaw ayib tan waatan hore usoo sheegnoo niriyey asmaau lficliga waxay u kala baxdaa mid asmaau lficlinimada eh, intayna noqon ka hor wax loo isticmaali jira laga soo wareejiyey waxaa la yidhaha manquul iyo mid murtajalka oo ismulficlinimada aan looga hormarin wax kamid aan loo soo isticmaalin oo ka duwan wa qowluhu tuxmadii ou yirina mudaaricun majzuumun fii jawaabihi wa calaamatu jasmihi xadfu nuun oo waxaa weya min amhilati alkhamsa markaasuu iri wa min axkaamihi waxaa kamid ah ismulficliga axkaamtiisa waxaa kamid ah annahu laa yunsabu lficlu ficilka lagu nasbi maayo oo bacda alfaai ficilki oo fa'da ka dambeeyey oo fii jawaabihi dhacay ismul ficliga hadduu ficilka dib dhaco fa'na ou wato sidii ficilka amar loogu nasbi jiray kan laguma nasbinaayo laa taquulu dhihi maysid makaanaki makaankaada laasim tuxmadi ha lagugu mahadiyee hadda ficilkan fiiri fa fatuxmadii waa ficil mudaaric oo jawaab lismi اlficli u dhacay wاqturinat bihi alfaa wاqtaranat bihi alfaa marka waxaa la yidhi fa'dii markay la xariirsatay hadduu ficil amar ahaan lahay ficilkan waa la nasbi lahay oo waxaa la dhihi lahay uthbutii fatuxmadii ala dhihi lahay hadduu ficilka hormaray ficil amar uu yahay waa la nasbi lahay oo waxaa la dhihi lahay uthbuti fatuxmadiina meeshii ka ahayd nuunti waa la nasbilahay fatuxmadi waxaa kaloo lamid e ah, wasax fanuxadithaka dhihi maysid khilaafan lilkasaa'iyi oo maxarka maxaad leedahay makaanaki fatuxmadiina sah fanuxadithuka ala leeyahay liannahu waxa weeyaan ficilkan fatuxmadiina iyo fanuxadithaka waa ficil mudaaric oo faa-u sababiya ay la xiriirsatay dalabna waa ka hormaray laakiin dalabki sariix ma ah dalabka sariixa ahayn waxawaa ismulficli dalabnimadiisa sariix kuma ah liannahu yadulu cala dalabi walaysa bidaati huwa marka ficilka ka dambeeya waa la godayaa oo makaanaki fatuxmadiina sax fanuxadithuka alaleeyahay hadduu ficil amar booskaas dhici lahay uskut fanuxadithaka aa banaanaan lahayd marka ismu ficliga iyo ficilka amar mees ay kula duwan yihiin khilaafan lkisaai kisaai waa banaynaya waqad qadamtu hada xukma xukumkan waa soo hormariyey fii sadri muqadima muqadimadii matnigii horaan kusoo sheegay falam axtaj uma baahanin ilaa icaadatii hunaa in meeshan lagu soo celiyo uma baahanin buuri muqadimadii bimacnaha waxaa laga yaabaa hordhicii hore muqadimada bilaawgeedii yoon soo sheegay buuri ri wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin